bismi اllah الرحman الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة waسlaam عlى nabiyina mxamed وعlى alihi وصaxbihi وsلم wuxuu uhi mualifka xafidh اllah alamru bishay shay oo la isfaray yadul wuxuu tusinaya cala اlijzaa'i guditaan inuu shaygii qofkii ka guday uu sameeyey ayuu markaa tusinayaa tanna waa qaacidadii waxa weeye waxay noqonaysaa markaa shanaad ee qawaaciddii baabkan ayay noqonaysaa alamru bishay yadulu cala اlijzaa shay in la isfaro wuxuu tusinaya markaa ijzaa ida facala hadduu sameya almukalafu qofkii mukalafka ahaa maa umira bihi wixii la faray fainahu asagu yahruju wuxuu ka baxaya can cuhdati xilki ayuu ka baxaya wayatasifu wuxuu ku sifoobaya ficlu ficilkiisi bilizaaif gudid ayuu ku sifoobaya ka guday uu ka asaxay binafsi amri amarkii laftirkiisii ayuu markaa kaga gudaya oo kaga asaxaya walaa yaxtaaju ilaa amrin jadiid amar cusub oma baahno yadulu tusinaya cala alijzaa'i guditaan tusinaya waayahay almr bshay yadul cala lijza in shay la isfaro wuxuu tusinaya shaygaasi haddii qofkii uu la yimaado calaa wejhi saxiix sidii looga baahnaa ee waxa weye la faray hadduu u sameeyo u fuliyo in markaa wixii uu ka guday oo uu ka dhacay xilkii maalan ilahi subxana wa tacala wuxuuna faray salaaddii inaan tukanno qofkii haddii uu salaaddii u guto oo sidii ilahay u faray uu u tukado isagoo markaa ilaalinaya shuruuddeedii iyo arkaanteedii markaa waxaweyaan xilkii salaada uu ka dhacayaa xilkii salaadda uu ka dhacaya wuxuuna tusinayaa inuu amarkii he uu gutay oo uu fuliyey waaya xilkiina marka uu ka dhacayaa ficilkiisana marka waxa lagu sifaynaya inuu ficilkaasi ka guday uusan qalla u baahnayn qalla inuusan hee u baahnayn amar cusub oo tusinayana inuu ka guday ooma baahna marka ayada ah waaya alamru bishay yadullu cala lijzaa taa cagsigeed haddii qofkii amarkii uusan la imaanin sidii loo faray uusan oola imaanin Eh, maala salaadii shuruuddeedii bar ka mid u ka tago ama arkaanteedii bar ka mid uu ka tago markaas eh, ma tusinaya cala lijza yani maadaama sidii loo baahnaa ee saxiixayd uusan u fulinin marka qallo ayaa looga baahan yahay waa tanuu mualif kaga hadli doona qaacida soo xigta waayahay culimmaduna arrinka way isku waafaqsan yihiin amarkii inuu tusinaya ijza alamru bishay yadulu cala lijza hadaba qaacidada kaas waxay noqonaysa markaan soo khulaasayno alamru bishay yadulu cala ijzaa'ihi ida fucila calى wajhi saxiix haddii amarkii loo guto sidii laisfaray laftirkeeda haddii loo guto marka wuxuu tusinaya inu amarkaas ka guday qofkii waayahay alamru biاladaa'i adaahi oo laisamro laysa amran biاlqada'i qadiya oo laisamray ma aha dahaba jumhuur usuliyin usuliyiinta badankood waxay ku tageen ilaa ana alamra amarkii biاladaa'i adihii in laisfaro laa yakunu marka ahaanayn amra biاlqada'i qadihi oo laisfaray wa ana alqada'a qadihina yaxtaaju marka inuu u bahan yahy liamri jadiida amar cusub inuu u bahan yahay bikhilaafi اlijzaa'i guditaankiisi ka duwan fi maslai saabiqati masladeena soo dhaaftay tanna waa qaacidada lixaad oo waxa weeye almru biاladaai laysa amran biاlqada waa masale khilaafi culamada isu khilaafsan yihiin haddii sharciguina faro shay inaan samayno wakhtigiisi shay wakhti leh amar wakhti leh buu ina faray sida salaado kale maal wakhti bay leedahay salaadii bisha ramadaan oo la soomo wakhti bay leedahay waa bisha ramadaan marka haddii amarka uu bixiyo oo amarka uuna siiyo oo dhaho salaadii watigaa tukada salaad door watigaa tukada salaad casr watigaa tukada ramadaankii sooma waxaa weeye dabeetana qofkii uu fulin waayey amarkii wakhtigii la amray ilaa wakhti uu baxo salaaddii wakhtigeedii tegey ramadaankii baa baxay asagoon qofkii uusan soomin markaasi laa yakuunu amran bilqada isla amarkaa laftirkiisu ma aha amar bilqada qadii la isfaray qadii wuxuu u baahnaanayaa amar cusub adiyu wuxuu u bannaanaya amar cusub alqadaau yaxtaaju ila amrin jadiid bay dhahaan amar ayuu bannaanayaa waayahay laakiin ijzaaga way ka duwanta masladaas ijzaag waa kii soo tilmaamay mualifku bikhilaf alijza fi masla sabiq markuu leeyahay ijzaag waa soo tilmaamay in amar cusub uusan u baahnayn oo amarkii hore unbaa tusinaya inuu qofkan uu ficilkii uu ka guday hadduu mar sidii looga dalbaday uu u sameeyey laakiin haddii ka saaro ee waxaa weeye ashagii la isfaray marka wuxuu noqonayaa allo allahaasna amal cusub buu baahan yahay waaya haddaba adaaga iyo qadaaga waan garanayna oo adaag waxa weyaan ficlu alcibaadati fii waqtiha cibaadada oo waqtigeedii la sameeyo maalan salaad duhur waqtigeedu inta inaad gudato ayaa waxa la ahaa adaa qadaana waxa weyaan qadaa'u alcibaadati bacda khuruuji waqtiha ah. cibaadada oo la guto markii waqtigeeda uu tago kadib kaasna qalaa la yidhahdaa haddaba amarka adaaga ee lisfaray adaaga in shaygii waqtigiisa la guto haddii waqtiga u baxo isla amarka laftirkiisa ma loo daliishan karaa in ada waajibayo maalaadii haddii qofkii taasalaad ka tago oo salaadda waqteeda ka saaro isla amarkii la faray salaadda inuu tukado daliil mu u noqonaya inay salaadii qalaheed inuu waajib ku yahay waa qowlaan laba qowlba masada ku jira usuuliyiintu badankood waxay leeyihiin isla amarkaas daliil ooma ahee amar kale oo khaarija loo bahan yahay haddaba adilo kalean raadinaynaa maalan oo kale xadiidka nabig alai slam uu yidhi man naama can salaatihi aw nasiiha falyusaliha idaa dakaraha qofkii salaaddiis ka seexda ama hilmaamaa yani ha tukado markii markaa uu xusuusto ama uu soo baraarugo laa kafaarata laha ilaa dalika qofkii naasiga ah iyo qofkii waxaa weeye seexday ayaa la faray inay salaaddii soo qalleeyaan qofkii uu kas uga tegayna min baabi awla asagaba ka sii mado marka adila khaarij ah ayay markaa ka baxsan ayay marka usoo deliishanayaan waa jumhuur usuuliyiin lakiin culamada qaar ba waxay leeyihiin amarka la isfaray adaaga ayaa isla amarka laftirkiisa hadduu qofkan mukalafka ah uu cibaadadii ka saaro wakhtigeedii oy qala noqoto isla amarka laftirkiisiiba qadaaga tusinaya oo amar cusuba looma baahno amar cusuba qadaaga tusiya looma baahno kaa adaaga tusiyey ayuunbaa qalihina loo daliishanaya oo haddii qofkii salaadda waqtigeeda ka saaro amarkii la siiyey inuu salaadda waqtigeedii tukado aqiimu salaa aqiimu salaata liduluuki shams ilaa qasaqi leyl isla daliilka laftirkiisiiba daliil u ah oo loo daliishanayaa maadaamuu noqday dayn lagu leehay culamada qowlkaasi ku tageen waana qowl xoog badan saad waa qowl xoog badan oo u dhow inuu raajix yahay inkastoo jumhuur usuuliyan ay ku tageen inuu qadagu ixtaaj ila amr jadiid qadagu wuxuu u baahan yahay amr cusub alamru bishay shaygii oo laisfaro yadullu wuxuu tusinaya cala ijzaai guditaan ayuu tusinaya facala mukalaf qofkii mukalafka haddii uu sameeyo ma umira bihi wixii la faray fa innahu asagu yakhruju wuxuu ka baxaya can alcudati xilki ayuu ka baxayaa macnaha hadduu wejgiis saxiixa ku sameeyo wayaan wayatasifu ficlu ficilkiisina marka wuxuu ku sifoobaya bilijzaa'i inuu markaa ka guday binafsi اlamri amarkii laftirkiisii ayaana tusinaya walaa yaxtaaju ila amri jadid amar cusub ooma baahno yadullu tusinaya cala lijzaa inuu ka guday alamru biladaa'i adihii oo laisfaro laysa amra bilqadaai qadiya oo laisfara ma aha dahaba jumhuur usuliyin usuliyiinta badankood waxay ku tageen ila ana alamra amarka laisamraya biladaa'i adihi laa yakuunu inuusan ahayn amran amar laisamray bilqadaai qalihi wa an alqadaa qadihina yaxtaaju inuu u baahan yahay liamri jadid amar cusub bikhilaafi alijzaa'i guditaankiisi ka duwan fii almas'alati saabiqa masaladina soo dhaaftay almru bishayin shay in laisfaro cinda alma'muuri ma'muurka agtiisa uu yahay waasicun wax ka reebaya waasicun wax ka reebaya oo yaxmiluhu calayhi qofkii ku xambaaraya waasicun bimacnaa halka waxuu ga jeeda waasic yani wax ku xambaaraya waxa weeye shaygaa laisamray amarkaa la ida amara shaaricu shaaricii haddii uu amro bishayin hay haduu amro cinda alma'muuri qofkii la amray agtiisana uu yahay waasicun shay qofkan ku jira oo dabiici ah oo yasacuhu markaa ku xambaaraya calayhi arrinkii min hayri amri shaarici shaarici asagoon amrin faina hada alwaasica waasicaas qarinatun wuxuu noqonaya calaamad tasriif اlamr amarka ka leexinaysa can wujubi waajibnimo ila nadbi sunanimo u leexinaysa wadalika kaas tusaalihiisuna waxa weye ka qowlihi sala اllahu alay waslam xadidka nebigu yidhi yaa macshara shabaab dhalinyaro yani yaa macshar ashabaabi makaanu kulankii dhallinyaradaga man istadaaca qofkii awooda minku idinkeed ka mid albaa'ata ah waxaa weeye kharashaadka guurka falyatazawaj ha guursado wahada kani amrun amar weeye bizawaaji guurkii laisfaray wاlaصlu fi اlamri amarkii waxaa asal u ah alwujuub waajibno kama qadamna saan hore usoo tilmaanay ila ana alma'muura bizawaaji qofkii guurka la faray wahum ila ana alma'muura kuwii la faray bizawaaji guurkii wahum shabaab dhallinyarti weeyaane cindahum agtooda waxaa min alwaasici wax markaa ku xambaaraya guurkii wاrakbati iyo kalgacayl u qabaan guurkii maa yaxmilum wax ku xambaaraya cala zawaaji guurkii walow lam yarid bihi yuusan ku soo aroorin bamru shaaci allihii sharciya dejiyaha ahaa amarkiisii wahada alwaasicu waasican qarinatun wuxuu calaamo u yahay ama astaan u yahay qarinatun waa wahada alwaasicu shaygan qofka ku jira ee ku xambaaraya shaygan qariinatun waxa weye waa astaan tasrifu alamar amarkii ka leexinaysa can wujuubi waajibnimo ila nadbi sunanimo u leexinaysa calaa maa dahaba ilayhi jumhuur siday ku tageen culimmadu badankood halkan wuxuu ku sheegaya mualifku qaacidadii toddobaad ee qawaaciddii baabkan ayuu ku sheegaya waxaa weeye almru bishayin cinda alma'muuri waasicun yaxmilu calayh macnaha haddaan soo intayna qaacidada aynan sheegin bal aan soo dhoweyno macnaha u jeedo waxaa weeye qofkii haddii sharcigu uu amro amar isla markaana qofkanba dabiic ahaanba waxaan la faray uu jecelyahay waxaan la faray naftiisaaba jecel oo qofkan mukalafka bini aadamka ah khariiso waxaa ku jirta ama dabiicad waxaan naftiisaaba doonayso marnaba ka tegayni amarkaa marka la amray yani isla waasicaas ayaa wuxuu noqonaya marka qariino waxaa ku dugan qofka ku aasan ee hariisada dabiicada ee waxaan ku xambaaraya inuu sameeyo ayaa waxay noqonaysaa qarino ka leeinaysa amarkii wujuubka u leinaysa markaa nadbi ama ibaaxo leeinaysa haddaan tusaale soo qaadano wuxuu mualifku nagu tusaaleeyey xadiidka nebigu yuri alayh slam ya macshar ashabaabi man istaaca minkum ilba'ata falyatazawaj qofkii awooda kharash guur ha guursado nebigu alay slam yidhi haddaba guurkii ma waajiba ah, maadaama nebigu alay slam uu amray ui falyatazawaj waa ficil mudaaric oo la xidhiirsay maxay laam lamr marka wujuub ma faaideynaya horta wuu faidey lakin amarkaasi wujuub buu faaideynaya waa amarkan laisfaray guurka waxaa weeye haddaan u fiirsanno guurku waa shay naftu ay jecesha dhallinyartan la faray guurka ayagaaba guurka doonayaba hariisadooda ayaaba doonaysa guurkii oo iskama kari karaan haddii la hataa guurka iska daaya ayagoo raadsanaya la arki lahaa marka waa wax fitro ilahay ku abuuray inay markaa guurkii ay guursadaan walidalik maadaama ayagu ay jecel yihiin oy naftoodu u xiisaysan tahay o ayagu doonayaanba ay raadsanayaanba waxaa weye guurkii guurkii da waa arta gaal islam waa la guursadaa mar hadday saa tahay waxaa weyaan qariino weeyaan waasicaas ku jira waasicaa ku jira ee waxaa weyaan bani aadamka khariisadiisa inuu waxaan doonayo oo naftiisu ay jeceshahay ayaa marka ka leexinaya amarkii can ilwujuubi ila nadb sunani u leexinaya oo marka amarka wuxuu noqonayaa amr lilistixbaab ee lilwujuubi ma ah maadaama qofka bani aadamka aslan guurka uu khariis ahaan u jecel yahayba tusaale kale haddaan soo qaadano ilahi subxana wa tacala wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu kuluu min alayibaat cuntada wanaagsan cuna ayibaadka in la cuno waxa weeye waa waxay naftu jecesha nafta bani aadamkaaba jecel cuntada wanaagsan nafta bani aadamkaaba jecel haddii xataa amarka ilahay uusan imaan lahayn dadku waxa weeyaan bidabiicatihim ayaaba cuntada cuni lahaaba maxaa kama maarmaan waa daruuraadkooda ka midta waayahay walidalika gaal islaam qofkas cuntada uu cunaya u baahan yahay dee noloshiiama jiraynin cunto la'aan mar hadday saa amarka ilahay uu nasiiye kuluu waxa weeye lilwujuub lagu xambaari maayo maxaa yeele qariina meesha jirto qariinada waa maxay waa waasican waa shaygan qofka ku jira ee dabiicadiisa ah ee uu ku jecelyayo waxan naftiisu ay doonayso la amray walidalika kaasa wuxuu ka leexinaya can alwujuubi ila alibaaxati ibaaxu kan u leexinaya u fiirso sunna xataa maaha cuntada la cuno waxa waa mubaax dayibaadka in la cuno sunna waajibna maayo waa mubaax waayahay haddaba qaacidadan maxaa laga cabiraa waxaa laga cabiraa qaacidadan alwaasic الطabciyu muغnin can اliijaab الharciy alwaasic الطabciyu muغnin can اliijaab الsharciy yani waasicii طabciga ahaa yani wixii qofka ku jiray ee dabiicadiisa ku jiray ee shaygan ku xambaaray ee dabiic ahaan ugu xambaaray ayaa wuxuu naga kaafinayaa ama naga deeqaya in sharcigii uu waajibay waxa alwaasic الطabciyu muغnin can اliijaab الsharciy alwaasic الطabciyu muغnin can اliijaab الsharciyi kelimada waasic runtii mualifka suu adeegsaday iyo macnaheeda lugawiga kala yar duwan yihin waxoogaa mualifka wuxuu u adeegsaday waasic bimacnaa daafic buu adeegsaday bimacnaa daafic buu adeegsaday lakiin kelimada waasic luqa ahaan wax weeyaan bimacnaa maanic weeyaan bimacnaa hee maanic weyaan oo walidalika laqmadii waa isu keefhuuli lahayd markaan laqmadii waad arkayseen inay laqmadii isu keefhuuli lahayd kelimada waasic luqadeed macnaheeda luqawiga ah iyo siyaaqan si ay u jirto ayaan iskeenaynin siyaaqan si ay u jirto kelimada waasic waxaa ka timaad min wasaca wixii uu reebo idaa manaca hadduu reebo alwaasic bimacnaa almaanic weyaan haddaba asal ahaan yani qaacidadan waxaa loo adeegsanaya u fiirso yani waxyaabaha muxaramaadkaa ah ayaa inta badan loo adeegsadaa maala nas kuma soo aroorin ama aayad kuma soo aroorin xaaraamaynaysa waxyaabaha mustaqdaraadka qashinka ah la cuno wax nas oo ku so arorin ma jira ayadii xadiis toona soo ma maxaa yeele waasic dabci ah jira naftaaba waxaan kahanaysa oo ka didaysa wax hadday maqashaba xataa maqalkiisa xataa naftu ka didaysa inay cunto iskaba dhaafi ma fahamti soo ma marka sharcigu uma baahno marka inuu xaaraamiyo dhaho waxyaabaha nijaasaadka qurunka ha cunina ma fahamti soo ma hal nas hal ayadii hal xadiis ku so aroorin miyaad aragteen kuma soo aroorin haddaba muxuu sharcigu kaa kaaftoomay biniaadamkaabaa nacab haakada marka qaacidan asal ahaan taas kuso aroortay wujuubkiina waa asna waa un la mid un wujuubkiina waa un la mid oo hadduu bini adanku waxaan jecel yahay inuu sameeyo inuu amro sharcigu ama baahno haddii uu amrana amarkaas waxa lagu xambaaraya maxay cala nadbi sunani baa lagu xambaaraya ama cala alibaaxati baa lagu xambaaraya hadduu qofku bini adanku waxaan necab yahayna harcigu uma baahno inuu markaa ka xaaraameeyo alwaasic abciyu muqnin can iijaabi harci qaacidaas marka meeshan oo taala wuxuu idhi alamru bishayin shayin lisamro bal xogaa laqmada yar adkayda aan kusoo celino xogaa waasicaas mualifku wuxuu adeegsaday macnaa daafic wax qof ku riixaya innaguna waxaan idhi bimacnaa maanic weeyaan xagga luqadan maanic weeyaan walidalika laqmada xogaa waa yar adagta aan kusoo celino alamru bishayin shayin lisamro shaygaasoo cinda alma'muuri qofkii la faray agtiisa uu ku sugan yahay waasicun waasic bimacnaa waxa weye wax qofkii dabiiciga ku jira oo markaa shaygan ku xambaaraya yaxmiluhu asagaba sii fasira yidhi waasicaasoo yaxmiluhu ku xambaaraya calayhi amarkii shaygii la isamray ida amara haaricu haarici hadduu amro bishayin shay kaas waa ciwaankii ida amara hadduu amro ashaaricu shaarici bishayin shay hadduu amro cinda alma'muuri qofkii la faray agtiisa uu yahay waasicun wax ku xambaaro yazachu ku xambaaraya marka calayhi shaygii min hayri amri shaarici shaarica asagoon amrin waa inaan mualifka sidiisa ugu soconnaa luadii waan ka tegayna hadda siyaaqu mualif u isticmaal inan ku soconno wey haddii kale macnihii baan isfuulin haddaan dhahno waasicun wax ka reebaya yaxmilu calayhi ku xambaaraya dee lid waxay noqonaysaa laba shay he lid isku ah marka waa inaan tartiibkiisi iyo siyaaqiisi ku soconnaa laakiin kelimada waasic bimacnaa maanic weyaan id amara shaari shaari hadduu amra bishay shay cinda alma'muuri kii la faray agtiisu yahay waasicuun wax ku xambaaraya yasacu calayhi ku xambaaraya shayga cala alityaani bihi shayga la yimaado ku xambaaraya min ghayr amri shaari shaaric isagoon amrin fa ina hada alwaasicu waasicaas shaygaas ku xambaaraya qariinatun waxa weeye waa calaamad tasriifu alamr amarkii ku xambaar ka leexinaysa ama ka baydhinaysa can alwujuubi waajibnimo ila nadbi sunnanimo wadalika mitaalka qowlihi sal allah slam uu yidhi yaa macshar ashabaabi dhalinyaroy man istadaaca qofkii awood minka idinka kamid albaata kharashkii guurka falyatazawaj ha guursado wahada kani amrun amar weeye bizawaaji guurkii lisfaray walasl fi lamr amarkii waxaa asal u ah alwujuub waajibnimo kama adamna san hore uso sheegnay ila ana alma'muura biziwaaji qofkii yani la faray guurka wahum shawaab waa dhallinyartii cindahum agtooda waxaa min alwaasici wax ku xambaaraya guurkii waraqbati kalgacayl qabaan guurka maa yaxmiluhum wax ku xambaaraya marka cala zawaaji guurkii walow lam yurid bihi amrun hadduusan amrna xataa kusoo aroorin min ashaarici shaariciga xaggiisii wahada alwaasici waxaa ku xambaaraya qofkii qarinatun waxa weye waa astaan tasriif alamar amar ka leexinaysa can alwujuub wajibnimo ila nadbi sunnimo u leexinaysa calaa maa dahaba ilayhi jumhuur sida culammadu ay badankooda ay ku tageen waayahay Ehm, almru bacd alxadri alamr amarkii laisfaray bacd alxadri reebid kadib idaa xadara shaaricu sharci dejiyihii allah subxana wa tacala haddii uu ehm, manciyo ama uu reebo hayan hay hadduu reebo uma dabeetana amara bihi uu amro shaygaa uu reebay bacda dalika intaa kadib bacda dalika alxadri reebitaanka kadib faina taqaduma alxadri reebitaankii hormaritaankiisu hormaray qarinatun waa astaan tasrif alamr amarka leexinaysa can wujubi waajibnimada ibaaxatiis bannayn u leexinaysa iyadoo sidoo kale wadalika asna ka qowlihi tacala qowlka ilahi wuuhi weeday idaa nuujiya lisalaati salaaddii haddii loo dhawaaqo min yowmi ljumcati maalinta jimcaha fascaw marka waxaad u carartaan ilaa dikri illahi ilahi dikrigiisa xuskiisa u carara wadaru lbeyca beycana iskaga taga uma dabeetana qaal ilahi wuxuu hi fa idaa qudiyat salaatu salaaddii haddii la dhammeeyo oo salaaddii aad ka baxdaan fantashiru markaa ku faafa fi ardi aradii ku faafa oo socda wabtagu markaa raadsada fii bifadlillah ilahi fadligiisa arsaaqdiisa raadsada fataqadumu alxadri reebitaankii horumaritaankiisii oo xadrigaasi waa maxwa asagoo mancu lbayci iibkii in la reebo weeye wakhta nidaai wakhtigii aadaanku u dhacay qarinatun waa astaan tasrif alamr amarka ka leexinaysa bilbeyci beyc lisamray tasrif alamra bilbeyci beyci oo lisamray ka leexinaysa bacda salaati salaada kadib can lwujuubi waajibnimo ka leexinayso ila libaaxati bannayn u leexinaysa wamilu waxaa lamida qowluhu tacala qowlka ilahi ui waidaa xalaltum haddii aad xalaalowdaan ood xajkii ama cumradii ka dhammaataan fasladu markaa ugaarsada bacda qowlihi qowlkii uu ilaah yidhi waxurima calaykum waxaa idinka xaaraameeyey saydulbari ugaadhii barriga maadumtum xurma intaad xajkii aad xarmaan tihiin wa qowluhu sal allahu alayhi wasalam iyo qowlkii nebigu yidhi kuntu waxaan nahaytukum idinka reeba can idikhaali luxumi adaaxi waxaa weeye udxiyadii ama adaaxidii hilibkeedi inaad kaydsataan fowqa maalmood wax ka badan alaa fadakhiruu kaydsada maa badaa lakum intii idiin muuqata alaa hooyaay fadakhiruu markaa kaydsada maa badaa lakum int alla intaad jecesho idiin muuqata markaa kaydsada waayahay almru bacda alxadar waxa weeyaan amar baa imanaya amarkaas waxaa ka horreeyey xadri mancid baa yaa ka horreysa haddaba waxa weeye arrintan haddaan suurayno sharcigaa arrin inaga reebay kadibna arrinkii wuu ina faray shay buu inaga reebay kadibna shaygii ayuu inafaray buu inaga reebay amarkaas dambe maxaa lagu xambaaraya way isku khilaafeen culamada usuuliyiinta aqwaal fara badan laakiin wuxuu ku yidhi culimo badan oo usuuliyiinta waxay ku tageen in amarkaasi markaa waa jumhuurusuuliyiin baa u badan jumhuurusuuliyiin ayaa sidaa u badan amarkaasi marka ibaaxa inuu faaideynayo ibaaxa markaa faa'ideynaya amarkaasi amarkaasi haddaba wuxuu faa'ideynaya ibaaxo waa almru bacd alxadar reebid kadib amarka imanaya hay laska reebay oo laska nahiyey amarka imanaya inuu marka ibaax faa'idaynayo wujuubna ma faa'idaynayo nadbina ma faa'idaynayo marka wuxuu faa'idaynayaa ibaaxo usuuliyiinta badankood saasay ku tageen qaacidada marka maxay leedahay haddaan qaacida siyaaqayno qaacidan waxay leedahay almru bacd alxadar yufiidu libaaxa almru bacd alxadri yufiidu libaaxa amarka dhaca reebid kadib wuxuu faa'idaynayaa inuu shaygani mubaax yahay uu bannaan yahay almru bacd alxadri yufiidu libaaxa oo maxaa marka uu ibaaxo faa'idaynaya so inagii qaacidada taqhriirinne ma aha almru اlmuطlaq yaqhtadi اlwujuub amarka mulaqa wuxuu keensadaa he waajibnimo soo maa muxuu kale waajibnimo u keensan waay waajibnimo muxuu tusin waaye kan qariinaa jirtaa la yidhi qariino ayaa jirta o qariinada waa maxay waxa weeyaan kownuhu jaءa bacda alxadar reebid kadib maadaama uu yidhi yani imaanshaha uu imaanayo waxa weye bacda alxadar ama xadriga ama man ciddaas ka horraysay ayaa ka leexinaysa markaas wujuub ka leexinayso ibaaxa marka u leexinaysa tusaale haddaan soo qaadano ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu inaga reebay markii aadaanka jumcaha uu dhaco inaan wax kala iibsano ida nuudiya lisalaati min ywmi اljumcati fascuu ila dikra wadaru lbayc haddaba waa la iska reebay iibkii waaya kadibna ilahi subxaana wa tacala wuxuu ina faray inaan arsaaqdii raadsanno faida qudiyat الsalaatu fantashiruu fi اlardi wاbtaguu min fadl اllah arsaaqda ilahay raadsada macnaha ganacsigii tijaaradii waxaad ku jirteen haddaba amarkan btagu min fadl illaah wuxuu yimid bacda alxadar reebid kadib oo ah waxa weeye in laga reebay waxa weye beecii amarkan haddaba wuxuu tusinaya ibaaxo wujuubna ma tusinayo nadbina ma tusinayo macnaha ganacsiga hadduu idiin banneeye mar haddaad salaad jimcaha gudateen fasax baa tihiin dhulkiina ku faafa arsaaqda ilahay raadsada marka amarkan wuxuu faa'idaynaya maxay ibaaxuu faa'idaynaya inuu bannaan yahay tijaarada inay bannaan tahay beecii marka amar lisamre ah, ma aho wujuub faa'idaynaya ma aha waaya tusaale kale oo labaad waidaa xalaltum fastahduu haddii aad xajkii iyo cumradii ka xalaaloodaan ilahi wuxuu ihi ogaarsada markaas fastaadu waa amar waa ficil amar laakiin amarkaas waxaa ka horreeyey taxriim taxriim baa ka horreeyey oo waa maxay qowlka ilahi wuhi waxurima calaykum saydu lbari maa dumtum xurma inta aad xajka xidhan tihiin aad cumrada xidhan tihiin waxaa idinka xaaraan inaad ogaarsataan ugaadhi beriga waaya dabeetna amarkan a yimid idaa xalaltum haddii aad xajkii cumradii ka dhammaataan fasdadu marka ugaarsada haddaba amarkan wuxuu daba dhacay bacd alxadri markii laiska reebay shaygii oo la xaaraameeyey kadib haddaba amarkan wuxuu faidaynaya maxay alibaaxa bannayn buu faidaynaya in waxaan mubaax yahay ugaarsigan inuu mubaax yahay uusan waajib ahayn maxaa yeelay xadrigaa horreeyey ayaa ka leexinaya wujuubkii oo marka u leexinaya ibaaxo waayahay xaaraamayntaas horreysay ayaa marka ka leexinaysa amarkii waajibnimo oo marka u leexinaysa banayn u leeinaysa miaal kale haddaan soo qaadano qowluhu sal slm kuntu nahitukum can idikhaari luxuumi اladaxi fowqa alaa fadakhiruu ma bada lakum xadiidkan wuxuu tilmaamayaa nabig alay slam inuu sanadkii hore asxaabta ka reebay luxuumta ama hilibka adaaxyada inay keydsadaan maxaa yeele dad masaakiinah oo daafa ayaa jiray dad waxaa weeye danyaroo baahan ayaa magaalada soo galay madiina markaasuu nabig alay slam wuxuu hi dadkaas siya oo ha keydsanina hilibkii iyo adaaxyada dabeetna sanadka dambe asxaabta weydiiyeen waxay le sanadkana ma xaaraama inaan keydsanno luxuumta adaxida markaasa wuxuu hi fadakhiruu sanadka hore idinka reebay lakin sanadkan fadakhiruu maa badaa lakum intaa doontaan keedsada waaya haddaba fadakhiruu amarkan waxaa ka horreeyey xadri uu nabigu reebay alay slam in luxuumta adaxida la keedsado haddaba amarkani wuxuu faa'idaynaya maxay ibaaxo inay bannaan hilibkii adaaxida inaad keydsato ood maalmo dambe cunto waaya sidaas ayay culammada usuuliyiinta badankood ku tageen culimmada qaar ayaa waxay ku tageen almru bacd alxadr yuciidu almra ila ma kana calayhi qabla alxadr almru bacd اnahyi yuciidu almra ila ma kana calayhi qabla اnahyi yacni amarka la isamrayo shay markii laiska reebay kadib inuu xaalkii ficilka ama xaalkii ma'muurka ku celinayo wuxuu ahaa xukumkiisu intaan la iska reebin ka hadduu banaanaan uu banaanaanaya hadduu waajib ahaana waajib uu noqonaya hadduu mustaxab ahaana mustaxab uu noqonaya saddex horta mid ka bixi maayo inuu waajib yahay iyo inuu mustaxab yahay inuu mubaax yahay saddexda mid ka bixi maayo saddexda mid uu noqonaya marka qowlkaas tusaalihiisa waxaa weeye maalan ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu inaga reebay inaan dagaal aan la galla gaalada bilaha ashhurulxurum ya kadibna ilahi wuxuu yidhi faida nsalakha alashhuru alxurumu faqtuluu mushrikiina xayu wajadtumuuhu haddaba amar baa yimid marka horena waxaa laga reebay bilaha ashhurulxurum inaan gaalada la dagaalamo kadibna waa lana amray soo ma faida nsalakh hadday dhamaadaan ashhur xurum bilii xurmada lahaa faqtuluu mushrikiin gaalada la dagaalamo dilu ilah yidhi xayu wajadtumuuhu waayo amarkan haddaba muxuu faa'ideynaya wuxuu faa'iideynayaa wujuub maxaa marka hore waa gaalado in lala dagaalamo jihaadku waajib buu ahaa laakiin bilihii ashhur xurum ayaa la reebay jihaadkii waxaa la yidhi ashhur xurum ha dagaalamina falaa tadribuu fiihina anfusakum waaya inay gaaladuna soo doontaan mooye markaa iska difaacayna mooyaane waayahay kadibna amar baa yimid oo waxaa la yidhi haday bilihii dhammaadaan dagaalkii galaa marka amarkii waxa u laabanaya ilaa maa kaana calayhi qabla alxadar intaan la reebin kahor wuxuu ahaa oo ahaa wujuubkii waajibuu noqonaya marka amarka istixbaabkana miaalkiisa waxa wey nabg ala slam wuxuu hi kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha waxaan idinka reebay xabaalaha inaad booqataane iminka booqda haddaba meesha waxaa jiray xabaalo inay marka hore sunno ahayn in la booqdo sooma kadibna nebig ala slam wuu reebay in la booqdo oo xaaraan bay noqotay booqashadoodii kadib haddana nebig ala slam wuxuu yihi xabaalaha waa idinka reebee hadda ka hore iminka laakin waa idin fasaxaya booqda alaa fazuuruuha fa innaha tudakirukum alaakhira haddaba amarkan dambe nahyi baa ka horreeyey waxaan u celinaa marka ilaa maa kaana calayhi qabla nahyi xabaalaha booqashadooda marka hore maxay ahayd sunno haddaba sunnii bay noqonaysaa waad fahamtay sooma ibaaxadana mualifka waa inoo miaaliyeba ibaaxadana wa idaa xalaltum fasad weyaan markaa n marka horeba sayidka in lagu harsado mubaax buu ahaa laakiin qofkii xaajiga ahaa ayaa laga reebay markuu xaj ka dhamaadayna waa loo fasaxay ma fahamteen soma qowlkaa dambe ayay culamada muxaqiqiina usuuliyiinta ah usuuliyiinta qaar ay ku tageen waana qowlka raajixa ee muctamadka ah in amarka alamru bacda nahyi yuciidu اlamra ila ma kana calayhi qabla nahyi amarka imaanaya nahyi kadib inuu celin amarkii markaa wuxuu ahaan jiray xukumkiisu su ahaa intaan la reebin ka hor wallahu tacala aclam wsal allah wslm ala nabina mxamed